بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baabu sujuudi sahwi sujuud sahwigii ayuu baab yahay saddex sujuudood ayaa jira sujuud الsahwi wa sujuud الtilaawati wa sujuud الshukri marka mualifku wuxuu horreysiiyey sujuud sahwiga wuxuu ku xijsiiyey sujuudu الtilaawa wuxuu u dambaysiiyey sujuud الshukri wuxuuna sidaa ugu tartiibiyey siday salaadda u kala tacalluqaan waayo sujuudu sahwigu salaadda dhexdeeda unbuu dhacaa salaadda meel ka baxsan ma dhaco sujuudu tilaawuhuna wuxuu dhacaa salaada dhexdeeda iyo salaada khaarijkeeda dibadeeda labadaba u dhacaa saa darteed uu ka dambaysiiyey amaa sujuudu shukrigu isagu wuxuu dhacaa un salaada dibadeeda salaada dhexdeeda maba dhacba saa darteed uu dambaysiiyey halkan mualifku wuxuu kaga hadlay markuu sujuud sahwi ka hadleeyey shan arrimood xukunka sujuudu sahwiga asbaabta sujuudu sahwiga cadadka sajadaadka ama suud sahwiga kayfiyadiisa kayfiyada suud sahw iyo maxalka suudu sahwi maxaluhu xukmuhu asbaabuhu cadaduhu kayfiyatuhu wa maxaluhu shantaas shay ayuu ka hadlay wuxuu horreysiiyey xukumkii oo wuxuu ihi mualifku sujuudu sahwi sujuud sunnatun sunno weeye cinda tarki ma'muurin bihi markii laga tago shay la isfaray salaada dhexdeeda in lala yimaado aw amase ficli manhiyin canhu markii la sameeyo shay la iska reebay salaada dhexdeeda suudsawi xukunkiisu waa sunna ayuu yidhi mualifku maxaa yeele axaadii fara badan ayuu ku soo arooray nabiga salaatu wasalaam ka sugnaatay waxaana lagu kabayaa khalalkii salaada ku yimi qofkii markii uu salaaddii ku dhex sahwiyey waajibna ma aha sujuudu sahwi maxaa yeelay shay waajib ah bedelkama ah ee waxaa lagu kabayaa un khalalkaa yarkaee ku yimid waaya sababkiisana laba arrimood buu mualif ku sheegay asbaabtiisu waa labo cinda tarki ma'muurin bihi aw ficli manhiyin canh sabab koobaad waxaa weeye markii qofkii uu ka tago shay la isfaray salaada dhexdeeda ama shaygaasi ha ahaado rukni ama ha ahaado bacdi siduu mualifku noo tilmaami doono abcaadda salaadda ka ah. ama haddii uu qofkii la yimaado shay salaadda dhexdeeda laiska reebay haddii uu sameeyo ayadna suudsahwi ayuu la imaanayaa falwalu haddaba kan hore ee ahaa tarku ma'muurin bihi markii qofkii ka tago shay la isfaray in kaana ruknan hadduu yahay waxa uu ka tegay rukni wajaba waxaa waajibaya tadaarukuhu in lasoo haleeshadoo la yimaado waa yahay waqad yushracu waxaa la arkaa in la jideeyo asujuudu sujuudii iyadoo ruknigii lasoo haleeshanayo lala imaanayo ka ziyaadatin sida ziyaado oo kale ziyaadadaasoo xasalad xasishay bitadaaruki ruknin rukni la imaanshihii ama soo haleeshadii kamaa sabaqa sidii lagu soo dhaaftay fi tartiibi tartiibkii waayahay wuxuu ku yidhi kan hore ah tarku ma'muurin bihi ee sababkii koobaad ee ah laba midu waa inuu rukni noqdo ama inuu noqdo bacd min abcaad salaa waxaanuu ka tegayo haddaba haddii rukni yahay waxaa waajib ah inuu la yimaado horta ruknigii oo ruknigii asagoo aan la iman suudsahwi la imaan mahayo suudsahwina yani ma gelay booskii rukniga waayo ruknigu waxa weeye shayga la'aantii salaadu aysan asaxaynin marka horta ruknigii hala yimaado waaya maalan qofkani wuxuu iloobay rukuuc markii uu sujuuday buu soo xusuustay waxaa laga rabaa horta inuu kaco oo rukuucii la yimaado dabeetana sujuud sahwi uu la yimaado markii uu salaada dhammeeyo atixiyaadka dambe kadib waaya wuxuu ku yidhi haddii uu rukni la yimaado waxaa laga yaabaa in la jideeyo sujuud sahwi haddii ay ziyaado jirto oo siyaadadaasi ay ku xasishay markii ruknigii uu soo qalaynayay ama ruknigu la imaanayey sidii nugu soo dhaaftay tartiibka macnaha markuu leeyahy tartiibka sidii nugu soo dhaaftay wuxuu ujeedaa markii uu lahaa wainsaha famaa bacda almatruuki lagwun waa kii yidhiyo macnaha qofkii haddii intuu sahwiyo ruknigu ka tago oo sahwi oga tago dabeetana isagoo arkaantii ka dambaysay ku jira uu soo xusuusto waa kii aan horey usoo nidhi uu kacaya qofkii oo ruknigii uu ka tegey ayuu la imaanayaa sida maalan qofkii rukuucba hilmaamay ee dabeetna asagoo sujuudsan soo xusuustay waxaa laga rabaa qofkaasi inuu waxa weeye soo kaco rukuucdii la yimaado marka maadaama ziyaado ay meesha timid bal u fiirso halkan ziyaada hadda timid oo waa maxay ziyaadadaasi waa waxa weeye sujuudda uu la yimid ean la xisaaminaynin iyo soo kicitaankii uu soo kacay waa afcaal dheeraad ah oo haddii uu camdan u samayn lahaa salaaddu ay ku buri lahayd soo ma ahaa marka ruknigiina wuu la imaanayaa sujuud sahwina wuu ku kabaya intaa khalalka ah ee waxa weye ziyaadada dheeraadkae salaadda uu ku soo daray ila sujuudda lama xisaabinayeen waayahay dhammaan suwartii nagu soo martay markii mualifku lahaa wainsaha fima bacda almatruuki lagwun suwar fara badan buu sheegay suwartaasoo dhan sujuud sahw baa lagu kabayaa waaya falawalu kan hore oo ahaa in shay la isfaray laga tago in kaana hadduu yahay rukna rukni hadduu yahay wajaba waxaa waajiba tadaaruku in lala yimaado waqad yushracu sujuudu sujuudii sujuud sahwigii in la jideeyaa la arkaa ka ziyaadatin sida ziyaado ziyaadadaasoo xasalad ku xasishay bitadaaruki ruknin rukni soo haleeshasadii kamaa sabaqa sidii nagu soo dhaaftay fi tartiibi tartiibtii aw amase bacdan buu ka tegey bacdi abcaadii salaada ka ah ayuu ahaa shayguu ka tegey wa huwa bacdigaasi alqunuutu qunuud weeye wa qiyaamuhu istaagiisa wa tashahudu اlwal iyo atixiyaadkii hore aw qucuuduhu saasa idiin aw aw qucuuduhu ama fadhigiisa wakadaa saasoo kale الصلاaة عlى النبي nabiga oo lagu saliyo slى الlaه عaليه وasلم فيihi atixyaadka hore dhexdiisa في اأdhri qowlkii adhar ahaa sajada kolkaa wuu sujuudayaa haddii uu ka tago bacdigaas waqiila waxaa la yidhi in tarakahu haddii uu ka tago bacdigii camdan ogaan hadduu oga tago falaa ma sujuudayo qultu waxaan idhi wakadaa waxaa la mid ah oo abcaadii salaada ka mid ah asalaatu cala alaali aalkii nabiga sala allahu calayh wasalam lagu saliyo xayu kolkii sananaaha aan sunnaynay salaada aalka lagu salinayo wallaahu aclam walaa tujbaru lama kabo saa'iru sunani sunanta inteeda kale laguma kabo sujuudu sahwi waaya haddii uu ka tago bacdi ka ah abcaadi salaad ayna sujuudu sahwi ayuu ku kabayaa bacdiga laguu sheegaya waxaa weeye waa qayb sunantii salaada ka ah oo laakiin sunno la adkeeyey ah oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka sugnaatay in uu sujuudu sahwi uu ku kabay markii uu sunnadaas ka tegey abcaadu salaa baa la yidhahdaa qaar waxaa jira aan sahwi lagu kabin oo aysay u badan yihiin marka abcaadda salaada waa lix weeye halkan lixdii buu ku sheegay mualifku mid toddobaadna wuu jiraa ka koobaadi waxaa weeye qunuudkii lagu qunuudayey salaada subax iyo qunuudkii witerka ee ramadaan qaybtiisa dambe kaasi waxa weeye waa waa kow ka labaadina waxaa weeye qiyaamkii qunuudka loo istaagayey ka saddexaadina waxaa weeye atixiyaadka hore ka afraadna waxaa weeye in loo fadhiista atixiyaadka hore ka shanaadna waxaa weeyaan nabiga salaatu wasalaam oo lagu saliyo atixiyaadka hore dhexdiisa ka lixaadna waxaa weeyaan aalka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo lagu saliyo atixiyaadka dambe waay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay in atixiyaadkii hore uu hilmaamay salaad duhur dabeetana markii salaadii uu dhammeeyey inuu sujuudu sahwi la yimid oo ku kabay atixiyaadka hore uu hilmaamay marka xadiidkaasi saxeenka ayuu ku sugan yahay waxaa loo qiyaas qaatay abcaada inteeda kale haddii qofkii uu hilmaamo sujuud sahwi ayuu ku kabaya haddaba haddii qofkii qunuudkii salaada subax uu hilmaamo ama qunuudkii witerka ramadaan niskiisa dambe ama waxa weeye atxiyaadkii hore uu hilmaamo ama salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam uu hilmaamo atxiyaadka hore ee dhexdiisa ama uu hilmaamo inuu ku saliyo aalka nabiga calayhi salaat wasalaam atixiyaadka dambe intaaba wuxuu ku kabayaa sujuudu sahwi waaya waxaa jira bacdi kale uu mualifku inoo sheeganoo mid toddobaad noqonaya waxa weeyaan in e, nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu saliyo qunuudka dhexdiisa isna wuxuu noqonayaa bacdiga toddobaad ee abcaadda salaadda ka mid ah waaya sunanta kale haddii uu ka tago ee intaa ka soo hadhay sida maalan oo kale adkaartii rukuucda iyo adkaartii sujuudda iyo inuu gacmihii uu maarkaa uu laabta saaro iyo wixii la midka ahaa inuu gacmaha kor u qaado iyo takbiiraat اlintiqaal allahu akbar inuu markii uu rukuucayo markuu sujuuday ilaa akhirihi iyo suuraddii inuu akhriyo bacda alfaatixa waxa weye sujuud sahwi ku kabi sujuud sahwi ku kabi waayo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam kama soo aroorin suusahuna waa ziyaado marka wuxuu u nas sharciga ka sugnaaday wahaani ka labaadi ee labadii sabab ee waxa weye suud sahwiga keenayay ah oo waxa weeye inuu qofkii la yimaado ficli manhiyi canh inuu sameeyo wax salaada dhexdeeda iska reebay in yubdil haddii uusan burinin camduhu badrheerhkiisu salaadii hadduusan burinin kaliltifaati waa daymadii oo kale iyo walkhadwatayni labadii tallaabo oo kale labadii sujuud u sujuudi maayo lisahwi sahwigiisa wa ilaa haddii kale oo badrheerhkiisu salaada uu burinayo sajada uu u sujuudayo sahwi uu sameeyo in lam tabtul haddii salaaddii aysan ku buraynin weeyese bisahwi sahwigiisa ka kalaamin kaiirin sida hadalkii badnaa fi aصaxi wejkaa saxnimada badnaa ficlu manhiyin canhu wax la iska reebay haddii qofkii uu salaadda dhexdeeda kula yimaado waan eegaynaa waxani camdigiisu salaada ma buriya hadduu ogaan u sameeyo mise ma buriyo haddii bareerhkiisu salaadda uusan burinayninba bareerhkiisu salaada hadduusan burinaynin waxa wey sujuud sahwi markaa ma leh hadduu sahwi u sameeyo uma sujuudayo sujuud sahwi lama imaan mahayo maalan oo kale daymadii qofkii haddii salaadda dhexdeeda uu daymoodo ogaan u daymoodo dee salaaddii ku guri mayso oo waxaan kusoo tirinay makruuhaati sala salaadda waxyaabaha makruuha ku ah ee mubdalaatu sala kumaba jirinba iltifaatka marka haddii uu sahwi uu daymo oo la yimaado asagoo salaadda dhexdeeda ku jira uu iltifaat sameeyo oo sahwi u sameeyo sujuud sahwi la imaan maayo maxaa yeelay hadduu ogaan u samayn lahaa iltifaatkan dee salaadda kuma burteen marka hadduu sahwi u sameeyana suud sahwi ku kabi maayo waxaa la mid ah labadii tallaabo tallaabadii iyo labadii tallaaboba waxaan soo nidhi salaadda ku buri mayso haddii uu qofkii camdi u sameeyo ogaan hadduu sahwi u sameeyana dee markaas suudu sahwi ku kabi maayo kaasi waa haddii waxa weeye ficlu manhiyin canhu waxa la iska reebay haddii uu maaragtay camdigiisu salaadii uusan gurinaynin markaa sahwigiisa u sujuudi maayo laakiin waxaan la iska reebay salaadda dhexdeeda haddii camdigiisu salaaddii burinayo markaas wuu u sujuudayaa sahwigiisa sida maalan ragcad zaa'iduu la yimid sujuud dheeraadu la yimid uu sahwigu la yimid hadal yar ama cunto yar waxaaso dhan waxa weeye camdigiisu salaadda u burinayaa sahwigiisa marka uu sujuudayaa laakiin haddii shaygan sahwigiisa xataa salaaddu ay ku burayso markaa tasjuud sahwi meesha baa yaallaba afcaal waxaa jirta camdigeedu iyo sahwigeeduba salaaddii burinayo camdigeeduna uu salaaddii burinayo sahwigeeduna salaaddii uu burinayo sida hadalka badan iyo ficilka badan haddii qofka dhaqdhaqaaq badan la yimaado oo saddex xarakaad saddex tallaabuu la yimid ama hadal badan buu la marka camdan iyo sahwa ma ku buraysaa sidaad awgeed hadduu sahwi u sameeyo dee salaaddii baaba buraysa sujuud sahwi meeshaasi maba yaalaba ile salaaddii baaba burtay soo maaha waaani ka labaad ee labadii sababood ka ahaa oo ahaa ficlu manhiyan canhu in lam yubطil hadduu uusan burinin camduhu badheerhkiisu salaaddii kaliltifaati waa sida daymadii oo kale walkhadwatayni labadii tallaabo lam yajid usjuudi maayo lisahwi sahwigiis usjuudi maayo wa ilaa haddii kale oo camdigiisu salaadii burinayo sajada wuu sujuudayaa sahwigiisii in tabdul haddaysa salaaddii ku burin bisahwihi sahwigiisa ka kalaamin kaiirin sida hadalkii badnaa fil asaxi wajka saxnimada badan wa tawiilu rukni lqasiiri ruknigii gaabnaa dheerayntiisu yubilu wuu burinayaa camduhu barheerhkiisu salaadii wuu burinayaa filasaxi wejka asaxnimada badan fayasjudu haddaba wuu u sujuudayaa lisahwi sahwigiisa ayuu u sujuudayaa falictidaalu ictidaalkii qasiirun mid gaaban weeye wakadaa saasoo kale aljuluusu fadhigii la fadhiisanayay bayna sajdatayn labada sujuud dhexdooda qasiirun mid gaaban wey macnuu uga jeedaa filasaxi sida asaxa halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku wax uu camdigiisu ogaan qofka haddii u sameeya salaaddii ay ka burayso markaa sahwigiisa wuu sujuudayaa oo waxaa ka mid ah ruknigii qasiirka in la dheereeyo oo rukniga qasiirka maxaa looga jeedaa ictidaalkii iyo juluus bayna sajdateynkii qofkii markii uu ka soo kaco rukuucda ictidaalkaasi wuu gaabay waa rukni gaaban oo lilfasli bayna arukuuci wasujuud waxa lagu kala saaraya rukuucdii iyo sujuuddii marka waa rukni gaaban oo haddii qofkii uu ku dheereeyo dikri aan mashruuc ahayn ama uu iska taagnaado in badan waxaa weeye salaaddii way ku buraysaa saasoo kale aljuluus bayna sadatayn fadhiga udhexeeya labada sujuudood waxa wey waa qasir wuu gaaban yahay oo qofkii haddii uu dheereeyo salaaddii way ku buraysaa cala almadhab khilaaf baa ku jira oo khilaaf alasax wuxuu leeyahay waxa weeye ictidaalku rugni gaaban mehe waa rugni dheer maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay sida anas uu tilmaamay in markii uu ka soo kaco rukuucda ou samica allahu liman xamida uu dhaho inuu istaaga dheerayn jiray ilaa qofka uu dhaho talow nabigu wuuba hilmaamay miyaa sujuudii inuu sujuudo wuuba hilmaamay marka taa waxay tusinaysaa buu yidhi in eh, ictidaalku uu dheer yahay waa qowl uu doortay imaamu nawowi min xayu daliil ikhtiyaaraadka imaamu nawowi ayuu ka mid yahay haddaba cala almadhab ictidaalkii waa rukni gaaban haddii qofkii uu camdi u dheereeyo salaaddii way ku buraysaa juluus bani sintayn waa rukni gaaban haddii qofkii dheereeyo salaaddii way ku buraysaa marka hadduu sahwan qofkii u dheereeyo ictidaalkii ama juluus bani siddataynkii markaas wuxuu ku kabayaa sujuudu sahwi waay walow naqala haddii qofkii uu raro ruknan rukni haddii uu raro qowliyan oo hadal loo nisbeeyey ka faatixatin sida faatixadii webeeye fii rukuucin rukuuc haddii uu u raro rukuuc dhexdeed aw amase tashahudin ay juluusi tashahudin atixiyaadka fadhigiisa haddii uu raro lam tabtul ku buri mayso salaadii bicamdihi barheedhkiisa salaada ku buri mayso filasaxi wejka asaxnimada badan wayasjusu wuuse u sujuudi lisahwihi sahwigiisa wuu u sujuudi sida asaxaa wacalaa haadaa qowlkaas haddii aan qabanno tustanaa waa la soo reebayaa haadihi suuratu suuradan min qowlinaa qowlkeena ayaa laga soo reebaya aan nidhi maa laa yubtilu camduhu wuxuu bareerkiisa uusan salaaddii burinaynin sujuuda loo sujuudi maayo lisahwihi sahwigiisa loo sujuudi maayo haddii rukni qowli ah arkaantii waxay u qaybsantaa arkaan qowli iyo arkaan ficli ah arkaantii qowliga waxaa ka mid ah faatixadii ayaa ka mid iyo ah atixiyaadkii rukni qowliga ah oon ahayn salaamunaqsigi iyo takbiiratulixraamkii labadaa midna aan ahayn hadduu booskiisii ka raro oo meel aan meeshiisa ahayn uu ku akhriyo maalan faatixadii ayuu ku akhriyey rukuucda dhexdeeda ama wuxuu ku akhriyey sujuudda dhexdeeda ama wuxuu ku akhriyey fadhigii atixiyaadka u fadhiyey meeshuu atixiyaad ka akhrin lahaa ayuu faatixada iska akhriyay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin araxman way dhacdaa marka qaarkood qofkan wuu maqan yahay waa qof mashquulsanoo salaadiiba maankiisii lama socdo waaya haddii taasi dhacdo haddii ogaan qofkii sidaa u sameeyo salaadiisi ku buri mayso salaaddiisi ku buri mayso maxaa yeelay hay-adii salaadda ruknigan qowliga waxaa ka bedeli mahayo laakiin haddii uu sahwi u sameeyo sujuudu sahwi ma la imaanaya mise lama imaanaya sujuud sahwi ma la imaanaya haddaba taasi waxay khilaafsan tahay qaacidadii aan nidhi maa laa yubطilu camduhu laa sujuuda lisahwihi qaacidadaasi bardhow mualifku soo sheego waa kii lahaa in lam yubطil camduhu sajada lisahwihi waa kii mualifku horay usoo sheegay marka wixii camdigiisu uusan salaada burinaynin sahwigiisana looma sujuudo horay mualifku soo sheegay tani way khilaafsan tahay oo waa laga soo reebayaa suuradan waa mustana qaacidadaasaa laga soo reebaya waayahay haddii faatixadii uu ka raro booskeedii uu ku akhriyo fadhigii ama rukuucdii ama sujuuddii uu sahwi ugu akhriyo waxaa weeye sujuudu sahwi uu la imaanayaa hadduu camdi sidaa u samaynaya salaaddiisi ku guri mayso sida awgeed waxaa weeye suuradan waa laga soo reebaya qaacida hore aan soo tilmaanay walow raqala haddii qofkii uu raro ruknan ruknin ruknigaasoo qowliyan qowl loo nisbeeyey ka faatixatin waa sida faatixadii fii rukuuci rukuucdii buu raray aw tashahudin ama taxiyaadkii yani wuxuu uga jeedaa fadhiga taxiyaadka ee lam tabdul ku buri mayso salaadii bicamdihi ogaantiisa ama bareerkiisa ku buri mayso fi asaxi wayasjud wuu u sujuudaya lisahwi sahwiisa fi asaxi wejka asaxnimada badan wacalaa haada wejkan asaxnimada badan haddii aan qabanno tustathnaa waa la soo reebaya hadihi mas'aladan ayada ah wuxuu uga jeedaa mas'aladan min qowlina odhaahdaanadii aan horey usoo sheegnay ayaa laga soo reebayaa maa laa yubtilu camduhu waxa bareerkiisu salaaddii uusan burinaynin laa sujuuda lisahwi sahwigiisi loo sujuudi maayo waayo walow nasiya qofkii haddii uu hilmaamo atashahud alwal atixiyaadkii hore fadakarahu atixiyaadkii hore uu soo xusuusto bacda intisaabihi markii uu oogmay kadib man markii uu istaagay qumaati uu istaagay kadib lam yacud lahu uu soo laaban maayo atixiyaadkaa hore fain caada haddaba haddii uu soo laabto caaliman asagoo og bitaxriimihi taxriimi alcawdi noqoshadii inay xaaraam tahay badalat salaadii way buraysaa aw amase naasiyan isagoo hilmaansan inuu salaad ku jiro ayuu soo laabtay falaa salaadiiba burayso wayasjudu sujuudaya lisahwi sahwigii wuu sujuudayaa aw amase jaahilan isagoo ka jaahil uu soo laabtay in eh, noqoshadu ay xaaraan tahay eh, ka jaahil ah fakadaa saasay la mid tahayoo salaaddii kama burayso fil asaxi sida eh, qofkii haddii uu hilmaamo atixiyaadkii hore dabeetana uu istaago oo markii uu qumaat u istaagay ayuu soo xusuustay atixiyaadka horta noqosho iyada ma jirto oo atixiyaadkii hore u noqon maayo waayo wuxuu guda galay farad ayuu guda galay atixiyaadka horena wuxuu ahaa sunno marka faradkii ka tegi maayo sunnihii u noqon maayo waa xaaraan inuu u laabto waayo haddii uu noqdo oo atixiyaadkii u laabto asagoo u badheeraya arrinkaas oo og in ay xaaraan tahay noqoshadani salaadii way buraysaaba maxaa yeelay fadhi dheeraad ah oo atixiyaadka u fadhiisanaya ah ayuu ogaan u soo biiriyey haddiise uu u laabto hilmaan uu hilmaansanaa qofkan inuu salaad ku jiro ayuu hilmaansanaa markuu noqonayay dee markaasi waa macduuro waxa weeye ka buri maysa salaaddii laakiin sujuud sahwi ayuu la imanayaa markuu sida usoo xusuustana inuu dee fadhigii kusoo laabtay markaaba inu ka ataa atiyadki ma dhamaystiraya ataa markiiba waa inuu kaca sidoo kale haddii uu usoo noqdo fadhigii atixiyaadka asagoo markaa ka jaahil ah inuu arrinkaasi xaaraan yahay waa qof caamaha oo masaladan garanayn u cilmi lahayn oo wuxuu in loo noqonayo atixiyaadka hore dee markaasina qofkani waa macduuro maadaama uu jaahil yahay salaadii ka buri mayso walow nasiya qofkii hadduu hilmaama atashahud alawal atixiyaadkii hore fadakarahu atixiyaadka hore soo xusuusta bacda intisaabihi markii uu oogmo uu istaaga kadib lam yacud uma soo laabanayo lahu atixiyaadka hore fain caad haddii uu soo laabta caaliman isagoo og bitaxriimihi xaaraamnimadiisa batalat salaaddii way buraysa ow amase naasiyan isagoo hilmaansan buu soo laabtay falaa ka buri mayso wayajidu kolkaa wuu sujuudaya lisahwi sahwi wuu sujuudayaa aw amase jaahilan isagoo ka jaahila ayuu soo waxa weeye ka buri salaadii fil asaxi wajka badan walilma'muumi ma'muumkii wuxuu leeyahay alcawdu inuu usoo laabto limutaabacati imaamihi imaamkiisii raacitaankiisa inuu usoo laabto fil asaxi wejka asaxnimada badan qultu waxaan idhi al asaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye wujuubuhu noqoshadii inay waajib tahay wallaahu aclam waayahay halkan wuxuu ku tilmaamayaa atixiyaadkii hore haddii uu maaragtay eh, maamuumkii uu ka kaco atixiyaadkii hore isla markaana imaamkiisii uusan ka kicina imaamkiisii baa fadhiya laakiin asagaa iloobay qofkani wuu kacay markuu istaagay unbuu arkay imaamkii iyo oo wada fadhiya oo atixiyaadkii hore u fadhiya halkaa uu ku baraarugay qofkaas waxa weeye wuxuu leeyahay waxaa u bannaan inuu soo noqdo siuu imaamkiisi u mutaabaceeyo oo way u bannaan tahay leeyahay laakiin imaam nawwi halkaa ka daba tegoo wuxuu ihi sida asaxa waa waajibba inuu soo laabto markaa iyada inuu soo laabto ayaa waajib ah maxaa yeelay qofkani farad buu ka soo tegayaa farad kalena wuu usoo laabanaya farad ka soo tegaya waa maxay waa istaagaas qiyaamka uu gudogalaya rukniga ah kan usoo laabanayana waa imaamka mutaabacadiisii marka mutaabacada imaamkaana ka sii mudan labada waajib imaamka mutaabacadiisa ka sii adag waxaad ku garan kartaa inuu imaamka mutaabacadiisa ka adag tahay ruknigaas dee qofkii masbuuqa ahaa ee imaamkii oo rukuucsan soo haleelay oo ku xidhay wuxuu ka tegayaa qiyaamkii iyo wuxuu ka tegayaa faatixadii oo imaamkii ula rukuucaya isagoo mutaabacada imaamka ilaalinaya waxaa ka dhacaya qiyaamkii iyo iradii faatixada labadaba ka dha laba rukni baa ka dhacaya oo wuxuu oga tegay labada rukni limutaabacati اlimaam marka waxay tusinaysaa mutaabacada imamka inay kasii adag tahay waxa weeye arkaanta waay marka wuu soo laabanayaa oo imaamkii ayuu waxaa weeye kusoo haleelaya atixiyaadkii wuuna atixiyaadsanayaa suud sahwina la imaan maayo suud la imaan maayo imaamka ayaa ka xambaaraya sahwigaas walow tadakara qofkii haddii uu xusuusto tukanayey atixiyaadkii hore qabla intisaabihi intuusan istaagin ka hor caada wuu u soo laabanaya litashahudi atixiyaadkii wayasjudu wuuna sujuudayaa in kaana sara hadii uu ahaa ila alqiyaami istaaga xaggiisa aqraba mid u dhow hadii uu ahaa mid u dhow istaaga markaa sujuudu sahwi ayuu dhowaan ku soo kabi doonaa waayah haddii qofkii intuusan qumaata u istaagin uu soo xusuusto atixiyaadkii hore isagoo weli qumaata u kicin oon istaagin suwarta hore soo tilmaamayn waxay ahayd hadduu caadi u istaago oo intisaab intisaab waxa weeyaan qofkii qumaata istaaggiisa u dhammaystirmo xaaladaas ma soo noqonayaan idhi laakiin suuradani waxaa weeye haddii intuu soo hinqado isagoo dhexda maraya atixiyaadkii kolkaa soo xusuusto markaas wuu soo laabanayaa atixiyaadka hore ayuu usoo laabanayaa dabeetana suudsahwi ayuu dhowaan la imaanaya markii salaada uu dhammeeyo oo waa goor markuu suudsahwi la imaanayo haddii markuu hinqanayey uu u dhowaa qiyaamka isagoo istaag u dhow uu dhexda ka soo laabtay laakiin hadduu in yarun sa u yar hinqado oo waxaa weeye uusan gaadhinba istaaggii uuu dhowaaninba iyo xaddi rukuucba xataa uusan gaadhin waxa wey markaas dee suudsahwi hadhow ku kabi maayo ficil weyn oo salaaddii burinayay muusan la imaanin haddii uu cabdi u samayn lahaa laakiin markaa qiyaamka uu dhowaaday de waxaa weeye afcaal badan buu soo kordhiyey saa darteed sujuudsahwi ayuu ku kabayaa walow tadakar haddii qofku uu soo xusuusto qabla intisaabihi intuusan ognin ka hor atixiyaadki hadduu soo xusuusto caada wuu usoo laabanaya litashahud atixiyaadkii wayasjudu kolkaana wuu sujuudayaa sujuud sahwi in kaana haddii uu ahaa saara mid noqday ila alqiyaami aqrab istaaggii mid u dhow haddii uu noqday markaas juudsahwi ayuu ku kabi doonaa walow nahada haddii qofkii uu hinqado camdan ogaan haddii uu hinqado oo facaada oo macnaha atixiyaadkoona uu ka oga kaco oo facaada dhexda uu ka naabto batalat way buraysaa salaaddii in kaana haddii uu ahaa ila alqiyaami istaagga xaggiisa aqraba mid u dhow haddii uu ahaa qofkani waxaa weeye intuu atixiyaadkii hore ogaan uga tegey oo hinqaday ayuu haddana dhexda ka laabtay marka haddii uu istaagga u dhowaana salaadiisu way buraysaa haddii uuna u dhowayn istaaggana oo intuu yar hinqan soo laabtana salaadiisi ma burayso walow nasiya hadduu hilmaamo qunuutan qunuud hadduu hilmaamo oo fadakarahu qunuudkii uu ku soo xusuusto fii sujuudihi sujuudiisa lam yacud uma laabanayo lahu qunuudkaas aw amase qablahu sujuudii ka hor ayuu xusuustay qunuudkii caadda wuu soo laabanayaa wayasjudu wuuna u sujuudayaa lisahwi sahwiga ayuu u sujuudaya in balaqa waa haddii uu gaadhay xadda raakici qofkii rukuucsanaa xadkiis hadduu gaadhay waayahay qofkani wuxuu hilmaamay qunuudkii ilan qunuudka waxaan soo nidhi abcaaddii salaada ayuu ka mid yahay qofkii haddii uu ka tago camdi ama sahwi oga tago sujuud sahwi ayuu ku kabayaa marka haddii qofkii uu qunuudkii hilmaamo dabeetana uu kusoo xusuusta sujuudiisa dhexdeeda markaa u laaban maayo waxay la sida atixiyaadkii hore qofkii hilmaamay ee markiu istaagay soo xusuustay waxaan idhi ma soo laabanay kanna waa saasoo kale mar hadduu sujuudda dhexdeedu ku soo xusuustay dee markaasi rugnigu gudagalaye sunno u noqon maayo waaya laakiin intuusan sujuudin ka hor uu soo xusuusto uu laabanaya xataa haddii uu gacmaha dhigo markuu gacmaha dhigay iyo jilbihi uu dhigay laakiin weji baatuusan u dhigin ayuu soo xusuustay markaa laftirkeeda uu laabanaya oo waxa weeye qunuudkii ayuu u noqonayaa isla markaana sujuudu sahwi ayuu la imanayaa haddii uu markii uu soo laabanayey uu gaadhay xaduraakic xaddii rukuucda hadduu gaadhay u dhexda ka soo laabtay marka rukuucda uu gaadhay xaddeedii adna rukuuc markuu gaadhay ayuu soo xusuustay qunuudkii oo uu soo laabtay markaa hadhow sujuudu sahwi ayuu ka kabayaa ficilkaas dee ula yimid laakiin xaddu rukuuc hadduusan gaarin oo in yarun u yar foorastay uu soo xusuustay kadibna uu istaaggiisa ku laabtay dabeetana qunuudku la yimid dee markaasi juusahwi ku kabi maayo ilan ficil badan oo salaadda ay ku gurayso muuna soo beerinin walowna siyaa qofki haduu hilmaamo qunuutan qunuud hadduu hilmaamo qunuudkii salaadda subax ama qunuudkii witerka oo fadakaruu kolkaa uu soo xusuusto fi sujuudi sujuudiisa kusoo xusuusto lam yacud uma laabanayo lahu qunuudkauma laabanayo aw mase qablahu qabla sujuudi buu soo xustay sujuudda ka hor caada uu laabanaya qunuudka waysjud wuu sujuudayaa lisahwi sahwiga u sujuudaya in balaqa haddii uu gaadhay markii uu soo laabanayey xadda raakici xaddii rukuucda hadduu gaadhay walow shaka hadduu ka shakiyo fii tarki bacdin bacdi ka mid a ah abcaadii salaada ka tegitaankiisa hadduu ka shakiyo sajada wuu sujuudayaa aw amase fi irtikaabi manhiyin waxa la iska reebay salaada dhexdeeda samayntiisa ayuu ka shakiyey inuu sameeyey in kale falaa sujuudi maayo waayo qofkani wuxuu ka shakiyey inuu ka tegey bacdi ka mid ah abcaadii salaada sida qunuudkii oo kale ama tashahudkii atixiyaadkii hore oo kale ayuu ka shakiyey tolo atixiyaadki hore miyaad la timid mise maadan la imaan buu ka shakiyey markaas waxaa weeye wuxuu la imaanayaa sujuudu sahwi ayuu la imaanayaa maxaa yeele waxaa asal ah inuusan samaynin alaslu cadam اlficl qaacidada waxaa loo cuskanaya dhahaysa alaslu اlcadam waxaa asal ah ficilkii inaan la samaynba asal ah marka maadaamay asal tahay inuusan samaynin asalkaa umaan istisxaabsanaynaa oo waxa weeye sujuudu sahwi ayuu ku kabayaa taa cagsigeeda waxa weye hadduu ka shakiyo inuu sameeyey salaadda dhexdeeda wax salaadii eh, ay ku burayso sida hadal yaroo kale u yidhi talow salaadda dhexdeeda miyaan ku hadlay talow salaadda dhexdeeda miyaan wax cunay ama wax noocaasa shaki baa ku soo dhacay qofka eh, ficil manhiyan canhu ka shaki inuu samayn kale markaasi sujuudu sahwi la iman maayo waa tii hore cagsigeeda u fiirso oo maxaa kana saa loo yidhi oo kii hore looga duway sujuudu sahwi la iman maayo maxaa loo yidhi maxaa yeele alaslu cadam isla qaacidada baan u cuskanaynaa waxani waa wax aan la samaynayn sooma wuxuu ka shakiyey inuu sameeyey alaslu cadam waxa asala inuusan samaynin markaas juudsahwi ku kabi maayo labada masale cagsiga isku ah isku hal qaacido maanu cuskana walow shaka hadduu qof ka shakiyo fii tarki bacdi bacdi inuu ka tegey sida taxiyaadkii hore sajada juudsahwi la imaanaya aw amase fii irtikaabi manhiyin waxa la iska reebay samayntii ayuu ka shakiyey sida maalan hadal yar inuu la yimid oo kale falaa sujuudsahwi markaa la imaan maayo walow saha qofkii hadduu sahwiyo oo wa shaka uu shakiyo hal sajada inuu u sujuuday sujuud sahwigii inuusan u sujuudin falyasjud sujuudo qofkan intuu sahwi ku dhacay ayuu ka shakiyey talo sujuud sahwi ma la imid mise lama qof dee shakigiisu aad u ama waswaasba qaba qofkaa haddii uu ka shakiyey inuu sujuud sahwi la yimid in kale haddaba ha sujuudo maxaa yeele alaslu lcadam isla qaacidada baan cuskanayna waxaa asal ah inuusan la imaanin sujuudu sahwi ayaa asal ah marka iminkaba hala yimaado waayahay sidoo kale haddii uu ka shakiyo sujuud sahwigii ma hal sujuud baan sujuuday mise labadiiba waan la imid ha ku daro mid kale maxaa yeele waxaa asal ah inuusan tii kale la imaaninba asal ah markaa sujuuddii kale ha la yimaado walwasaha qofkii hadduu sahwiye washaka uu ka shakiyo hal sajada inuu u sujuuday hal sajada miyuu sujuuday sujuud sahwi muu u sujuuday mise muuna u sujuudin falyasjud ha sujuudo walow shaka hadduu ka shakiya sallaa alaaan ma saddex ragcadood buu tukaday ama arbacan mise afar buu tukaday ataa wuxuu la imanaya biragcati ragcad buu la imanaya wasajada wuuna sujuudaya ah. walasaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye annahu qofkaasi yasjudu inuu sujuudayo wain zaala haba zuulee ama haba dhammaada ee shakuu qabla salaami naqsigiisa ka hor wakada waxaa la mida ah xukmu shay xukumkii yusaliihi uu tukanaya qofkii mutaradidan asagoo noqnoqonaya macnaha shakisan waxtamala suurtagalna ay tahay nuhu inuu yahay shaygaasi zaa'idan mid dheeraabah waaya qofkii hadduu ka shakiyo ma saddex ragcadood buu tukaday mise afar buu tukaday salaad rubaaciye ah duhurkii ama casarkii iyo ceshihii wixii la midkaa ayuu ka shakiyey ma saddex ragcadood buu tukaday mise afar ragcaddaa uu ka shakisan yahay afraad horta hala yimaado maxaa yeele waxaa asala inuusan ragcaddaasi la iman ayaa asal ah isla markaa sujuud sahwi ha ku kabo maadaama shaki uu ka galay ragcaddaas inuu sameeyey in kale waxa weeye ay suurtagal tahay inay ragcaddani dheeraad noqotaa suurtagal ah maadaama ziyaado inuu la yimid ay suurtagal tahay sujuud sahwi ha ku kabo waayo النبي وxuu عليه الصلاaة وسلام إذا شhك أحadكم في صلاaته وlم يdري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشhك وليبني على ما استيقن ثuma يسجد سجدتين قبل أن يسلم qofka hadduu ka shakiyo salaadiisa ou kala garan waayo inuu saddex tukaday afar tukaday shakigaas ka tuuru nabig alayه الsلat وسلام oo ha ku dhiso wixii uu hubo dabeetana laba sujuudood oo sujuud sahwiah la yimaada intuusan salaamo naqsanin ka hor wuxuu ku leeyahay waxaa asax ah in uu sujuud sahwiga la imanayo markii uu ka shakiyey inuu saddex tukaday inuu afar tukaday xataa haddii shakigu uu ka baxo intuusan salaamo naqsanin ka hor ayuu soo xusuustay ragcaddan inay ahayd ragcaddii afraad aleelahay ragcadda waa ti afraad marka hore waxaan salaama ti saddexaad baa mase waa ti afraad laakiin hadda waxaa ii soo caddaatay buuri inay ti afraad tahay isagooragcadda afraad ku dhex jira ayuu soo xusuustay marka sujuud sahwi haddana wuu la imaanayaa xataa hadduu shakii ka baxay maxaa yeelay markii ragcaddan uu samaynayey ayuu eh, taradudku jiray macnaha shakiyaa ku jiray sabab markuu ragcaddan la imaanayay marka sujuud eh, sahwi ayuu ku kabayaa waxaa la mid ah eh, oo sujuud sahwi ku kabayaa wax kasta oo qofkii musalligaa ah uu la yimaado asagoo ka shakisan waxani ma dheeraad ba mise waa maalan waa wixii maalan lagaa rabay maalan rukuucdii buu ka shegay qofkii inuu rukuucayo in kale dabeetana wuu rukuucaya rukuucda wuu ka shakisanya inay tahay rukuucdii dee asalka ahayd iyo inay rukuuc dheeraada tahay shaki baa ku jira markaa sujuud sahwi ayuu ku kabaya xataa haddii uu shakigii ka baxo intuusan salaamu naqsanin ka hor oo ogaado inay rukuucdii asalka ahayd hadduu sujuudo sidoo kale isagoo ka shakisan sujuudani talow ma tii ee lagaa rabay baa sujuuddii labaad baa mise waa sujuud dheeraad ah ayuu ka shakiyey marka sujuudda wuu la imanayaa isla markaana sujuud sahwi ayuu ku kabayaa xataa haddii uu shakiga ka zuulay intuusan salaamu naqsanin ka hor waa halkan uu mualifku leey wakada xukmu maa yusaliihi mutaraddidan waxtamala kownahu zaa'idan waaya walow shaki qofkii haddii uu ka shakiyo asallaa ma wuxuu tukaday alaaan saddex ama arbaca mise afar buu u tukaday ataa birakcati ragcad buu la imanayaa wasajada wuuna sujuudaya sujuud sahwihi walasaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye annahu e, qofkii yasjudu inuu sujuudayo sujuud sahwigii wain zaala haba ka baxo shakuu shakigiisii qabla salaami intuusan salaamo naqsanin ka hor xataa hadduu shakiga ka baxo oo hubsado ragcaddaas inay ahayd afraad wakada waxaa la arrinka aan soo tilmaanay oo uu sujuudu sahwi la imanayaa xukmu maa shay xukumkii yusalihii qofkii uu tukanayo mutaradidan asagoo ka shakisan waxan waxtamala isla markaana ay suurtagal tahay kownahu inuu yahay zaa'idan mid zaa'id ah walaa yajidu qofkii uma sujuudayo limaa yajibu wax waajibaya bikulli xaalin mar walba idaa zaala shakuhu shakiisa haduu zuulo miaaluhu miaal tusaalihiisu waxaa weeye shaka qofkii wuxuu ka shakiyey fi aaliai ragcaddii saddexaad aaliatii saddexaad baa hi iyadu amise raabicatun waa mid afraad oo fatadakara wuu soo xusuustay fiihaa ragcaddii saddexaad dhexdeeda inay tii saddexaad tahay soo xusuustay lam yasjud ma aw amase fi raabicati tii afraad dhexdeedu kusoo xusuustay sajada wuu wuxuu ku yihi uma sujuudayo haddii uu la yimaado shay ee uu shaki kaga jiro isla markaana shaygaas uu mar walba inuu la yimaado et mar walbay waajibta inuu la yimaado haddii uu shaki ka baxo markaas juu sahwi lama imaanayo waxa laga yaba hadalkaas inaadan fahmin maxaa yaele waa hadal duuduuban laakiin tusaalahaad ku fahmi tusaalihiisu waxa weyan bu yuhi mualifku qofkani wuxuu ka shakiyay ragcaddii saddexaad ma tii saddexaad baa mise waa tii afraad markaasuu isla ragcaddii saddexaad dhexdeeda ku soo xusuustay inay tahay ragcaddii saddexaad de markaa haddii shaki uu ka baxo waxaa weye sujuud sahwi ku kabi maayo ileen ragcaddan mar kasta wuu la imaan lahaa soo maaha ta saddexaad iyada mar kasta la imaan laha ee muranku wuxuu ka taganah ragcadda afraad matu afraadba mise watu shanaad taasaa xoogaa shaki ku yar jiray laakiin tan saddexaad ayada ama ta saddexaad ha ahaato ama ta afraad ha ahaato kolley waad la imaan lahayd soo maaha hadduu shakiga iyada dhexdeeda kaa baxo waxaa wey suud sahwi ku kabi maysid shakigaa ku yimid laakiin haddii ayada dhexdooda ku soo xusuusan waayo oo ragcaddii afraad markii uu marayo uu soo xusuusto in eh, ragcaddii horey uu tukaday ti saddexaad tanay ti afraad tahay markaas suud sahwi ayuu ku kabayaa sababtoo ah haddee markii u kacaya ragcadda afraad shaki ku jiray ragcadda afraad markuu u kacayay shaki ku jiro ma afraad ba mise waa ti shanaad shaki ku jiray marka maadaama taradudka ku jiray sujuudsiyaba kusoo kaba weya walaa yajid u sujuudi maayo qofkii limaa yajibu wax waajibayaa bikulli xaalin mar walba idaa zaala shakuhu shakigiisa hadduu zuulo miaalu tusaalihiis waxa wey shaka wuxuu ka sheegay qofkani fi aalii rakcati saddexaad ahaaliatu mati saddexaad baa hiya iyadu an mise raabicatun waa ti afraad oo fatadakara fiiha rakcatii saddexaad dhexdooduu xusuustay lam yasjud markaa sujuudi maayo sujuud sahwi aw mise fi raabicati rakcaddii afraad dhexdoodu kusoo xusuustay sajida kolka sujuudaya sujuud sahwigii walow shaka qofkii haddii uu ka shakiyo bacda salaami salaamo naqsigii kadib fii tarki fardin rukni ka tegitaankii lam yuair saamayn iyo raadtoona ma yeelanayo shakigaasi cala lmashhuuri qowlka mashhuurka ah qofkii haddii uu ka shakiyo markii uu salaamu naqsaday kadib inuu rukni arkaantii salaada ka mida ka tegay oo aan ahayn niyadii iyo takbiirati xraamkii labadaas waa culculus yihin laakiin arkaantii kale ayuu ka shakiyey inuu wax ka tegey maala wuxuu ka shakey inuu rukuuc ka tegey ama inuu sujuud ka tegey ama inuu ragcad ka tegey markaasi shakigaasi saamayn ma leh oo waxa wey lama wax ka soo qaad ma leh suu sahwina la imaan mahayo rugnigaa uu ka tegey uu isleeyahy waad ka tagta ama ka shakiyana waxa wey waajibka maaha inuu la yimaado waxaa saa loo yidhi waxa weeye haddii baabkaa la furi lahaa dad badan oo ahlu waswaas ah ayayna salaadoodu waxa weeye eh, u dhammaystiranteen oo mar kasta markay salaada dhameeyaanba shaydaankaa shaki kusoo tuuri lahaa waa saadiga rukuucda ka tegey maaha saadiga faatixada akhrisa rakcadda dambe saadiga faatixada kaba tegeyba salaadda ku noqo haddana marka dhameeyo saadiga sujuudda ka tegey maaha haddana ku laaba weligiiba salaaddiisa kama dhamaateen marka baabka haddii la furo dad badan oo muwasuusiin ah ayayna salaadooda dhammaanayn marka baabka waan xidhayna mar haddii qofku salaaddii u dhammeeyo shaki hadduu ku yimaado shakigaa iska tuur waxaa ka soo qaaday walow haki hadduu shakiyo bacda salaami salaama naqsiga kadib haddaba shakiga saamaynta le waxa waa shakiga uu qofkii ku shakinayo intuu salaadda ku dhex jiro oo ka shakiyey markuuc baad ka tagtay masjuud baad ka tagtay marka wuu la imaanayaa shakigaa saamayn laakiin bacda salaam saamayn ma leh mar ka baxdo waxa weeye shakigaasi wax ka soo qaad ma leh walow shaki hadduu shakiyo bacda salaami markuu salaama naqsada kadib fii tarki fardin farad inuu ka tegey lam yu'air raad ma yeelanayo shakigaasi cala lmashhuuri qowlkii mashhuurka ahaa wasahwuhu maamuumka sahwigiisu xaala qudwatihi markii uu ku xidhanayo imaamkiisa yaxmiluhu waxaa ka xambaaraya sahwiga asaga ah imaam imaamkiisa ka xambaaraya falow danna haddaba haddii uu maleeyo maalan salaamahu maamuumka waa malaynaya salaamahu salaamalimaami imaamkii inuu salaamo naqsaday buu mooday fa sallama kolkaasuu salaamo naqsaday oo fabana waxaa usoo caddaatay khilaafuhu sidaa uu maleeyey ka duwan oo imaamkii inuusan salaamo naqsanin baa usoo caddaatay sallama macahu la salaamo naqsanaya imaamkii walaa suuda suudu sahwina lagama rabo qofkii ma'muumka ahaa sahwigiisa waxaa xambaaraya imaamkiisa imaamkiisii baa xambaaraya sahwigiisa intaa uu ku xidhan yahay intaa uu salaadda ku xidhan yahay waxaana taa daliil ah qowlka nebigu yuhi sala allahu alay waslm alimaamu daaminun imaamku waxa weeye waa daamin macnaha waxaa lagu xambaaray xadiidkan inuu xambaarayo sahwigii ma'muumka inuu xambaarayo sida uu uga xambaarayo suuraddii iyo faatixada ka dambaysay iyo jahriyadii salaaddii jaharkeedii uu ka xambaarayo waxaa kaloo daliil u ah in imaamku ka xambaarayo ma'muumka sahwigiisa xadiidkii mucaawiya ibn xakam assulami ee darsigii hore lagu soo dhaafay saxaabigaas waxaan soo tilmaanay in asagoo salaada ku jira uu eh, tashbiitulcaadis la yimid nin baa hindhisay markaas wuxuu yihi yarxamuka allah yarxamuka allah salaadii ku guraysaa dabeetana markii salaaddii la dhammeeyey asagoo sujuud sahwi lama imaanin nabigana calayhi salat slam muusan farin sujuud sahwi la imo daba qofkii maamuumka ahaa tusaalum alif ku keenay haddii uu ismoodsiiyo in imaamkiisii salaaddii ka baxay oo salaadu naqsaday qofkani qof degdegsan buu ahaa dhegtaa u taagnayd wax yaroo shanqal buu maqnay dabeetana asagoon hubsanin buu salaadii ka baxay wuxuu arkay in imaamkii weli salaaddii usan ka bixin qofka waxaa laga rabaa inuu horta salaaddii ku soo laabto bimacnaa salaaddii wuu ku jiraa weli salaaddii wuu ku jiraa maadaama arrinkan uu sahwi ahaa imaamkiisii markii uu salaamo naqsaday yuu la salaamo naqsan sujuudu sahwina ku kabi mahayo sahwiga uu la yimid ee imaamkiisa ka hor salaamo naqsaday ee salaadda ku buri lahayd hadduu kasu samayn lahaa waxaa weeye sujuud sahwi ku kabi mahayo sahwiga imaamkiisii ayaa ka xambaaraya maadaama imaamkiisi weli uu ku xidhan yahay waayahay wasahwuhu maamuunka sahwigiisa xaala qudwatii markuu imaamkiisa ku xidhan yahay yaxmiluhu waxaa ka xambaaraya imaam imaamkiisii baa ka xambaaraya faludanna haddii haddaba u maleeyo salaamahu imaamkiisii inuu salaama naqsaday oo fasalama uu salaama naqsado maamuumkii oo fabaana ee soo cadaato khilaafuhu sidaasi ka duwan oo imaamkii inuu weli salaama naqsanin sallama macahu la salaama naqsanaya walaa sujuuda wax sujuud sahwa markaa laga rabana ma jirto imaamkiisii baa sujuud sahwi a ka xambaaraya walow dakar haddii uu soo xusuusto fii tashahudihi taxiyaadkiisa dhexdiisa hadduu soo xusuusto tarka rukni rukni inuu ka tegey hayra niyati oo niyadii iyo watakbiirati iyo takbiiradii midna aan ahayn qaamo wuu istaagayaa bacda salaami imaamihi imaamkiisii markii uu salaamo naqsaday kadib ilaa ragcatii ragcaddiisii buu istaagayaa walaa yasjudu mana sujuudayo qofkii ma'muumka ahaa atixiyaadka dhexdiisii ayaa wuxuu soo xusuustay weliba atixiyaadkii u dambeeyey wey ayaa wuxuu soo xusuustay inuu ka tegey eh, rukni arkaanta salaada ka mid ah oo aan ahayn niyadiiyo takbiiratiraamki wuxuu mualifku leeyahay niyadii takbiiratiraamki haddii labadaa laga tago waxa wey iyadoo salaaddii baan guntimi soo maaha qofka hadduusan niyadii u ka tago dee salaaddiisi umama guntaminba salada uma jirtaba oo salaaddi dhan buu soo celinaya takbiiratlxraam hadduusan la imaanin salaadii umama guntaminba salaaddii dhan buu la imaanaya laakiin wixii aan labada rugni aan ahayn ee arkaantii kalea sida rukuucdii iyo sujuuddii iyo faatixadii iyo arkaantii kale mid ka mid ah ayuu soo xusuustay inuu maarata ka tegey marka ayada ah imaamki intuu ka salaamo naqsaniyu sugaya horta oo kici mahayo oo imaamkiisa khilaafi mahayo ee imaamka intuu ka salaamanaqsanayo sugaya imamka markuu salaamanaqsado ayuu asagu istaagayaa oo ragcaddii dhaaftay ayuu la imaanaya ragcadda dhaaftay waa maxay waa ragcadda dee rugni uu ka tegey ilan hadduu rugni ka tago illa waxaan soo nidhi faman bacda almatruuki lahu soo ma ah marka ragcad kaamil ah ayuu la imaanayaa suusahu ma la imaanayaa intuu mualif halkan u keenee suusahu lama imaanayo waayo dee suudsahwigii waxaa ka xambaaraya imaamkiisii maadaama sahwigana uu dhacay intuu imaamka ku xidhnaa imaamka ka xambaaraya wasahwu sahwigiisu bacda salaami imaamkiisa kadib uu sahwiyo laa yaxmiluhu imaamka kama xambaarayo falow sallama almasbuuqu haddaba haddii uu salaamo naqsado qofkii ay ragcadi dhaaftay bisalaami imaami imaamkiisa salaami naqsiis hadduu ku salaamo naqsado banaa salaadiisii ayuu ku dhisayaa intii u laabnayd halkiiba kasii wadanaya salaadii oo wasajada uuna sujuudayaa sujuud sahwi waayo haddii ma'muumkii uu sahwiyo markii imaamkii uu salaada ka baxay kadib uu salaam naqsaday sahwiga asaga ah imaamkii ka xambaari maayo waayo dee sahwigani wuxuu dhacay markii qudwadii ay dhammaatay kadib ilaan xiidr ka dhexeeyey imaamkii imaamku u dhammaaday soo maaha dee markaa imaamkii waxba sahwi ka xambaari maaye asagaa sahwigaas xambaaranaya oo waa wey suudsaah waa laga rabaa tusaalihiis waxaa weeye qof ay ragcadi dhaaftay oo masbuuq ahaa oo imaamkii dib ka soo haleelay ragcad iyo wixii ka badanba ay dhaafeen ayaa markii imaamkiisii uu salaamu naqsaday uu la salaamu naqsaday wuxuu hilmaansanaa in ragcadda u laabanta imaamkiisi markuu assalaamu calaykum waraxmatullahi yidhi asna salaamu naqsaday dabeetana wuu soo xusuustay markii uu salaamu naqsaday kadib unbuu xusuustay inay ragcad u laabnayd qofka salaadii halkiibu kasii wadanaya wuu kacayaa ragcaddii ulaanlayd buu la imanayaa dabeetana suud sahwi ayuu la imanayaa suudsahwi la imanaya maxaa yeele sahwigana wuxuu ku yimid markii imaamkii salaada uu ka baxay kadib imaamkaa salaam naqsaday soma mar hadduu imamka salaam naqsaday xidhashadii saasay ku dhammaatay oo waxa weeye salaadaadi ku madax bannaantay marka sahwigii adigaa xambaaranaya wayalxaqu waxaa haleelaya maamuumkii sahwu imaam imaamkiisa sahwigiisa haleelaya fain sajada hadduu uu sujuudo imaamkii lazimahu waxaa waajib ku ah oo ku laazimaya ma'muumkii mutaabacatu inuu raaco imaamkii wailaa haddii kale oo imaamkii uusan sujuudin fayasjudu kolkaa wuu sujuudaya cala nasi qowlka naska haddaan qabanno imaamkiisa haddii uu sahwiyo ma'muumkiina sahwigaasi wuu haleelayaa sahwu limaam yalxaqu lma'muum sahwiga imaamka wuxuu haleelayaa oo hadduu xataa sahwin ma'muumkii sahwiga imaamkiisa uu haleelayaa marka haddii maalan imaamkii uu sahwiyo dabeetana uu la yimaado sahwi ma'muumka waajib ku ah sahwi inuu ku raaco haddii uu ku raaci waayo oo imaamkii sujuud sahwi la yimaado iska fadhiyo markaas salaaddiisa way buraysaa haddii intuu sahwiyo suudsahwina uusan la imaan salaaddii uu ka baxo waxaa weeye ma'muumkii ayaa suudsahwiga la imaanayaa waay markuu imamku salam naqsada kadib ayuu la imaanayaa asagu suudsahwi maalan taa tusaaleed waxaa weeye waxaa dhaca marar qaarkood in imaamku uu hilmaamo atixiyaadka hore dabeetana dee mar hadduu istaag lagu baraarujin maayo subxan allah la dhihi maayo mar hadduu istaago subxan allah la dhihi maayo noqoshababa jirta dabeetana imaamkaas markii uu salaada dhameeyo waxaa laga rabayay inuu sujuudu sahwi la yimaado hadduu sujuudu sahwi la imaaninba ama maba ogaba inuu tixeedka hore ka tegey ama wuuba iloobay sujuudu sahwigii salaaddii ka baxay laakiin adiga ma'muumka waxaad og tahay ninkani imaamkan inuu ka tegey atixiyaadkii hore isla markaa sujuud sahwi uusan ku kamin adigu sujuud sahwi la imow adigu sujuud sahwi la imow saas wey wayalxaquhu ma'muumkii waxaa haleleeya imaamkii sahwiisa haleelaya fain sajada haddii uu sujuudo imaamkii lazima waxaa laazim ku ah maamuumkii mutaabacatu inuu raaco wailaa haddii kale oo uusan imaamkii uusan sujuudin fayajudu imaamuumka sujuudaya cala nasi qowlka naska ah walow iqtadaa haddii uu ku xidho masbuuqun qof ragcadii ay dhaaftay biman saha qof sahwiye bacda iqtidaa'ihi markuu ku xidhay kadib wakadaa waxaa la mid a qablahu intuusan ku xidhan ka hor haddii uu sahwiyey fidaa sax wejka asaxnimada badane fasaxiixu wejka saxiixa waxaa weeye annahu masbuuq yasjudu wuu sujuudayaa macahu imaamkii ayuu la sujuudaya uma dabeetana fi akhiri salaati salaadiisa akhirkeeda sujuudaya fain lam yasjud ilimam imaamka haduusan sujuudin sajada asagaa sujuudaya akhira salaati nafsi salaadiisa akhirkeeda ayuu asgu sujuud sahwi limaani cala nasi waaya haddii qof masbuuqa oo ragcad ay dhaaftay uu ku xidho imaam sahwiyey imaam sahwi ku dhacay hadduu ku xidho ama sahwigaas ha ku dhaco markuu xidha kadib ama intuusan ku xidhanin ka hor lakiin intuusan ku xidhan ka hor hadduu sahwi ku dhaca khilaaf baa ku jira waayahay sida saxiixa ah labadaas suuraba haddii uu ku xidho imaam sahwiyey intuusan ku xidhan ka hor ama uu ku xidho imaam sahwiyey markuu ku xidha kadib labadaas suuraba waxa weeyaan imaamkiisa ayuu la sujuudayaa imaamkiisa markuu sujuudo sahwi ayuu la sujuudayaa dabeetana qofkani masbuuq buu ahaaye markii uu ragcaddii u laabnayd uu la yimaado ama labadii ragcadood wxu u uu la yimaado fii aakhiri salaatii ayuu sujuud labaad oo sujuud sahwiga la imaanaya oo muxuu sujuud sahwi usoo celinayaa hore wuxuu la sujuudayay imaamkiisa lilmutaabaca uu la sujuudayay ee ma ahan mawdicani ma ahan mawdici sujuuda ila sujuud sahwi mawdiciisa waxa weeye aakhira salaad weeyaan markan dambe uu soo celinayana wuxuu soo celinayaa maxaa yeelay sujuud sahwa mawduciisii wakhtigiisiiba wakhtiga ah in salaadda markay dhammaato kadib ila qofka ragcad ba u laabnayde markuu ragcaddaa dhammeeya kadib ayuu sujuud sahwigii la imaanaya imaamkiisa hadduusan sujuudin oo uu ka tago asagu eh, sujuud sahwigii asagoo markii uu salaada dhammeeyo aakhira salaati nafsihi ayuu sujuud sahwi asagoo la imaanaya waliwaqtada hadduu ku xidho masbuuqun qof eh, masbuuq ah biman saha qof sahwiye bacda iqtidaa'ihi markuu xidhay kadib wakada waxaa la mid a ah qablahu intuuna ku xidhan ka hor haddii uu sahwiyeye anahu masbuuqaasi yasjudu wuxuu sujuudaya macahu imaamkuu la sujuudayaa uma dabeetana fii aakhiri salaatihi salaadiisa akhirkeedii wuu sujuudayaa fain lam yasjud imam imamka haduusan sujuudin sajada asagaa sujuudaya aakhira salaati nafsihi salaadiisa aakhirkeeda ayuu sujuudaya cala nasi qowlka naska haddaan qabanno ima naska imam shaafici wsujuudu sahwi sujuudu sahwi wain katur haba batay sajdatani laba sujuudadu way ka sujuudi salaatii sida salaada sujuudeedii oo kale ah waayahay halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa cadadkii sujuud sahwiga iyo kayfiyadiisii cadadkii sujuud sahwiga waxa weeyaan buu yidhi waa laba sujuudood xataa haddii sujuud sahwigu uu yani sahwigiisa hadduu batay qofka oo intaasu sahwigu ku dhacay laba sujuudood unbuu la imaanayaa waa sujuud sahwi wayn ka torsajataa oo waxaa taa daliilu ah nabiga calayhi salaatu wasalaam labadaas sujuudood buu ku kaabsaday asagoo sahwi badan xataa mara qaarkood ku dhacay qisadii xadiidkii dilyadayn aan soo tilmaannay nabiga calayhi salaatu wasalaam sahwi badan buu ku dhacayoo laba ragcadood markii uu tukaday salaadii rubaaciyada duhurkii oo kale ayuu nabiga ala sl saladi horta ka baxay taasi waa sahwi dabeetana nabig alay slam wuu kacay oo wuu socday taasina waa sahwi kale haddana wuu hadlay nabiga alayh slam axaqu maa yaquulu dulyadayn buu yihi intaasoo dhan waa dhowr sahwi oo kala duwan haddana laba sujuudood unbuu ku kabay markaa sujuud sahwigu waa un labadaan sujuudood xataa hadduu sahwigu uu tacadud oo bato kayfiyadoodana waxaa weeye kayfiyada sujuuda eh, salaada sujuudu sahwigii wuxuu la mid yahay sujuudii salaada yacni xagga wuxuu kala mid yahay eh, waxyaabihii waajibka ahaa xubnihii lagu sujuudayey eh, sunantii dumaaniinadii adkaartii la akhrinayey waxaasoo dhan waa iskaga mid wa sujuudu sahwi sujuud sahwi way ka tar haba batay sitaan laba sujuudood way ka sujuudi salaad sida salaada sujuudeedii oo kale ah waljadiidu qowlka jadiidka waxa weeye anna maxallahu maxalkiisu inuu yahay bayna tashahudihi atixiyaadkiisii wa salaamihi salaami naqsigiisii waaya kana halkan wuxuu ku tilmaamayaa maxalkii suud sahwiga waxa weeyaan tashahudka atixiyaadka iyo salaamo naqsiga weeye qofku markuu atixiyadka dambe u dhammeeyo intuusa salaamo naqsan ka hor ayuu la imaanayaa suud sahwigii arrinkaasna wuxuu ku so aroray xadiidkii muslim nabiga alay sl slam wuxuu asxaabta tujiyey salaaddii duhur dabeetana laba ragcadood markii uu tukaday ayuu istaagay oo atixiyaadkii hore ayuu nabig alay slam hilmaamay markii uu salaada dhammeeyey atixiyaadkii inuu dhammeeyey ayuu sujuud sahwigii la yimid dabeetana uu salaam naqsaday marka arrinkaas ayaa loo daliishaday iyo axaadiid kale oo nabig alay salaam uu yidhi uu ku caddeeyey qowlan in sujuud sahwigu yahay qabla asalaam sida xadiidkii ahaa xadidka haddaan soo sheeganay ahaa idaa shaka axadukum eh, fii salaatihi falam yadri kam salla alaan am arbacan falyaطrax الshak walyamni cala ma stayqan uma liyasjud sajdatayn qabla an yusalim ama axaadiidta caddaynaysa in nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu sujuuday bacda salaam axaadiidtaas way kooban yihiin waxaa lagu xambaaray marka in nabiga alayh slat salaam uu arrinkaas hilmaamay suusawi intuu hilmaamay qabla salam oo bacda salam la yimid fain sallama qofkii haddii uu salaamo naqsado camdan ogaan haddii uu salaamo naqsado faata suusahwiyuu tegayaa waqtigiisii fil asaxi sida asaxa aw sahwan ama hilmaan ayuu u salaamo naqsiday wadaal alfasl zamankii baa dheeraaday faata wuu tegayaa suusahwi fil jadiidi qowlka jadiidka ah wa ilaa haddii kale oo zamankii uusan dheeraanin falaa markaasi ma tegayo suusahwiyo wuu la imaanaya cala nasi waidaa sajada haddii qofkii uu sujuudo isagoon zamankii dheeraan intuu salaaddii ku laabto suusahwi la yimaado saara markaasi wuxuu noqonayaa caydan mid u laabtay ila salaati salaadii fil asaxi wajkaas xanimada qofkii haddii uu salaamo naqsado asagoo suusahwi aan la imaanin suusahwi baa laga rabay qofkani dabeetna suusahwi lama imaanin camdan ogaan buu u salaamo naqsaday horta suusahwi saasuu kaga tegey fil asax isaga tafsiil male zamanku ma dheeraaday mise ma dheeraan la dhihi maayo qofkaas suusahwi saasuu kaga tegey hadduu marba uu kasoo ga tegey salaadiisa dabcan ku buri mayso ila suusahwi waxaan waa sunne haddiise uu hilmaan uga tegay suusahwi meesha uu istuusaami kaga imaan lahaa ayuuba hilmaamay oo uu salaam naqsaday dabeetana markuu salaam naqsaday kadib wuu soo xusuustay waxaan eegaynaa yani intaa uu ku soo xusuustay ma zaman yarba mise waa zaman dheer hadduu zaman yar yahay wax yar waxba ahayn marka istuusaahuu la imaanayaa kadibna salaamu naqsigii ayuu soo celinayaa haddii laakiin zamanku dheeraado muddo dheer kadib ayuu soo xusuustay ama markuu kacay uu socday oo yani waqti dheer ka soo wareegay ayuu soo xusuustay dee markaasi waxa weeye ma soo celinaya suud sahwiye sidaas ayay salaadiisa u dhamaystiran tahay haddii uu marka zaman gaaban uu soo xusuusto wax yar kadib uu soo xusuusta markuu salaam naqsaday inuu suud sahwi ka tegey dabeetana suud sahwi la yimid wuxuu noqonayaa qof salaaddii ku laabtay oo bimacnaa haddii weysadii ay ka jabto salaaddii saas kaga burta saas ka wadaa mualifkii waxaa laga rabaa cawradiisa inay asturnaato yacni waxa weyaan wixii salaadda laga baahnaa oo idil ayaa laga rabaa mar haddii suusahwi u noqday ila salaaddii buu suusahwi u dhex dhacayay waaya wuxuu ku yidhi fain sallama camdan qofkii haddii ogaan uu u salaamo naqsado faata suusahwi wuu tegaya fil asaxi wajka saxnimadan ow sahwan ama hilmaan buu u salaamo naqsaday wadaala faslu zamankii baa dheeraaday faata wuu tegaya suusahwi fil jadiidi qowlka jadiidka wa ilaa haddii kale zamanka uusan dheeraanin falaa ma tegayo suusahwi wayda sijid haddii qofkii uu sujuudo sujuudi u laabto suusahwi hilmaan haddii u laabto saar wuxuu noqonayaa caa'idan mid u noqday ila salaati salaadii oo marka waxaa laga rabaa in eh, uu maaragtay iska ilaaliyo waxyaabihii salaada dhexdeeda xaaraam ku ahaa fil saxi sida asaxaa walow saha haddii uu sahwiye imaam ljumcati jumcada eh, imaamkeedii oo wasajaduu ay marka ay sujuudaan imaamkii iyo musaliintiiba sahwi la imaadaan oo fabaana marka ay caddaato markay sujuudeen kadib fawtuha jumcadii inay tagtay atamu waxay dhamaystirayaan duhra duhr bay dhamaystirayaan wasajaduu sujuud sahwina way la imaanayaan mar labaad waayahay imaamkii salaada jimcaha tujinayay ayaa sahwiyey dabeetana salaaddii markuu dhammeeyey ayuu istuusahu la yimid istuusahu markuu la yimid ayaa wakhtigii jimcada ayaa tegey oo salaaddii casar baa la gaaray markaas waxaa laga rabaa inay markiiba intay kacaan ay dhammaystiraan labadii ragcadood ee waxaa weeye ee duhurka ay dhammaystiraan ilan jumcuhu qalla ma gale eh jumcuhu qalla ma galo marka waxaa laga rabaa inay dhammaystiraan duhurkii oo laba ragcadood ah marka ay dhammaystiraanna waxay la imaanayaan sujuudu sahwi mar labaad soo celinayaan maxaa yeele sujuudu sahwi mar labaad ay soo celinayaan waxaa weeye waa waktigiisii maxalkiisii weeye maxalkii sujuudu sahwi weeye maadaama salaaddii isku bedeshay duhur ay isku bedeshay markii hore sujuudeen waxay ahayd laba ragcadood ee jumcaha marka dambena waxa weye waa duhuroo duhurkuna de waxa weye afar ragcadood weye marka afarta ragcadood markay dhameeyaan ayay sujuud sahwi la imaanayaan walow saha imam jumca jumcada imamkii hadduu sahwiyo sida way sujuudaan fabaana ay soo cadaato fawtaha inay salaaddii ay tagtay jumcaha atam waxay dhamaystirayaan duhran duhur bay dhamaystirayaan wasjudu wayna sujuudayaan walow danna haddii uu maleeyo sahwan sahwi haddii uu maleeyo oo fasajada markaa uu sujuudo fabaana ay caddaato cadamu sahwi ay usan jirin sajada wuu sujuudayaa mar kale ayuu sujuud sahwi la imaanaya fil asaxi sida asaxa bal qofkan waxa ku dhacay eeg wuxuu maleeyey inuu sahwiyey inuu sahwi ku dhacay buu mooyey oo maalan inuu wax ka tegey maalan atxiyaadka hore inuu ka tagay yuu ismoodsiiyey dabeetana suusahwi ayuu la yimid markuu suusahwi la yimid ayuu xusuustay inuusan atixiyaadkii hore ka tegin ee uu atixiyaadki hore la yimid marka waxaa laga rabaa inuu suusahwi labaad la yimaado oo suusahwiga labaad muxuu yahay dee suusahwigii hore ayaa dheeraad ahaa laftiisaaba sahwi noqday marka suuda sahwigan dambe wuxuu ku kabayaa kii hore ee khalalka ah ee salaada dheeraadku ahaa ee sahwin ugula yimid ayuu ku kabayaa sida asaxa wallahu taala aclam wsal allah wslam